بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله ورحمته وبركاته waa darsigeennii labaad ama saddexaad ee ku saabsiisan dalaa'il الnubuwa nebiyullaahi moxamed calayhi الsalaatu wassalaam ilaahay waxyaabihii uu siiyey ee tilmaamaya nebinimadiisa ama bayinaadkii nebiga loo soo dhibay calayhi isalaatu wasalaam qur-aanku waxaynu nidhi si ballaadhan buu masaladaasi uga warramay ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa inaanay cidnaba ka qarsoonayn oo ahlu kitaabka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa siday ilmahooda u yaqaanin yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaa'ahum qof bini aadam oo ilmihiisu ka gadma miyaa jira ilaahay wuxuu tilmaamayaa wuduuxnimada iyo siday masaladani u caddahay inay la mid tahay qofku sidaan ilmihiisu uga lumaynin waa dad qofkii kuugu dhowaa saanu kaasi kaaga lumayn baanu u lumaynin nebinimada moxamed calayhi salaatu wasalaam mushrikiintana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa am yaquuluuna bihi jinna bal ja'ahum bilxaqi wa akharuhum lilxaqi kaarihuun waxaynu markaa maanta ama caawa haddii aan la yidhaahdo tilmaami doonnaa qayb ka midha dalaa'ishaasi oo qaybaha macnawigaa ka tirsan siday culammada barku tiriyaan waa masalada tanabu' bilgayb nebigu ama risaalada ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dhiibay waxay ka warramaysaa wax badan oo qeybka ka tirsan maqanaha aan bini aadamku ogeyn ee rabbi iyo quri og yahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanku ku tilmaamayaa waxa qeybka la yidhaahdo inuu keligii og yahay wa cindahu mafatixu اlgaybi laa yaclamuha ila hu wayaclamu ma fi اlbari wاlbaxr wma tasquط min waraqaة ila yaclamuha wlaa xabaة fi dulumaati اlardi walaa raطbi walaa yaabis ila fi kitaabi mubiin ilahay wuxuu tilmaamayaa furaha qeybku inuu isaga agtiisa yaallo rabbiyo quri inuu og yahay bad iyo beriba waxa ku sugan caleeni inaanay geed ka soo dhicin ama midho ka soo dhicin ama dulumaat ilard wax midho oo ku jira aanay jirin mid engegan iyo mid qoyan iyo mid walba in rabbi ogyahay subxaanah wa tacaala nebigana ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa marka bini aadamnimada la eego inuu masaladaa dadka kala mid yahay qul laa aquulu lakum cindii khazaa'in اllah walaa aclamu اlgayb walaa aquulu lakum inii malak ilaahay wuxuu faray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaad dadka ku tidhaahdaa baa la yidhi yacnii nebigaa la amar la siinayaa ah inuu dadka u caddeeyo oo uu yidhaahdo laa aclamu اlgayb waa qur-aankay ka midti nebi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa haybka waxba kama ogi mar kale ilaahay wuxuu leeyay waxaad dadka u sheegtaa qul laa amliku linafsii nafcan walaa daran ila ma shaء allah walow kuntu aclamu اlgayba laاstaktartu min alkhayr wma masaniya suu in ana ilaa nadiiru wabashiir liqawmin yu'minuun ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dadka waxaad ku tidhaahdaa waxba ma u hanto naftayda waxyeeliya wax tartoona ma hanto ee haddaan qeybka wax ka ogahay khayrkaan badsan lahaa oo dhibiba ima soo gaadheen dheh idan ugu horayn waxaynu leenahay nebiguna qeybka ma ogeyn calayhi salaatu wasalaam qeybkuna wuxuu ka mid yahay waxa ilaahay ku gaarka yahay laakiin ambiyadu waxay dadka dheer tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu u warramay qayb tiro badan oo aan basharka kale ogeyn walidaalik baa masalada tan waa masaladan lahaa kun wax ka badan bay culammadu soo arooriyaan qaybkaas uu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a qayb ilmaadi wax tegey oo aan basharku ka warhaynin umamkii la halaagay ha noqoto kutubtii la taxriifiyey ha noqoto cirkan iyo dhulkan iyo sida ilaahay u abuuray iyo jeolojigood iyo qaabka u samaysantahay ha noqoto fircawn iyo baddii lagu qarqiyo waxa la mid oo ah aan kutubta ahlu kitaabkaba lagu hayn ha noqoto qeyb tiro badan oo maadiya wixii tegaya buu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo ka warramay hayb ilxaadir wakhtigii uu noolaa wax badan oo hayb ahaa oo xataa quluubta dadka wixii ku jiray ahaa oo qur-aanku u warramay gaaladu waxan bay ka fekeraysaa waxan bay ku odhan doonaan saan baa dhici doonta ilaahay subxaana wa tacaala u sheegay waxaa kaloo ilaahay uga warramay wax ku saabsiisan haybka waxa soo socda waxaa soo socda ama xilligii nebiga ha caddaato ha dhacdo ama xilligii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday kadib ha muuqato ama ilaa qiyaamu saaca waxa dhici doona oo ay ka mid tahay aakhiro iyo janno iyo naar iyo waxa ka jiro dhan ay ka mid tahay walidaalika waxaanu leenahay haybka uu nebigu ka waramay calayhi salaatu wasalaam waa tiro badan yahay dunida dad baa isku daya inay haybka ka waramaan xidigayaal kaahin faaliye falalow waxaasoo dhan isku dar kuwa wuxuu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markay sagaal iyo sagaashan beena inoo sheegaanba in xabad runi ku jirto nebi moxamed baa sheegay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtu waray isu sheegayso ayaa jinku soo booba dabeetana shayaadiintaasi soo boobtay baa kuwaa ay ku soo degaan calaa kulli afaakin atiin bay shayaadiintu ku soo degtaa kuwa ay ku soo degaanba in yar dhegta u saaraan boqol beenana waa ugu daraan laakiin bini aadamku maadaama uu isku og yahay inaanu qeybka waxba ka ogayn qofka intuu midh sheego midhkaa la arko wuxuu been sheegay cidiba ma xasuusato waa la ma ninkaa hebel waxbaa looga soo joogay maxaa looga soo joogay hal xabbaa loo hayaa beri buu sidaa yidhio oh, annagoo caynkaasoo hebel iyo hebel iyo hebel baa jooga waa dhacday waa xaqiiqa jirta waa dhacday laakiin sagaal iyo sagaashan beenoodoo kaleu idiin sheegay cidina may rikoord garayn ambiyadu waxay kaga gedisantahy waxay sheegeen oo dhammi waa recorded wax beenina kuma jiraan wax surma seegtaana ma leh waayo waa waxya ilaahay subxaana wa tacaala soo waxyooday dhan kan faaliya ama kan falalowga ama kan shaydaan la hadalka ama noocan oo dhan isku dar noocani midhka rumooba waa midhka laakiin dadku inta badan hal xabo beri laga arkunbaa dadka o dhan u wada hayaa ama laba midh ama saddex midh nebi maxamed waxaanu leenahay bil aalaaf baa looga hayaa walidalik haybka ay ambiyadu ka warrantaa wuu ka gedisan yahay haybka ay ka warramayaan maxay faaliye iyo falalow iyo kaahin iyo xidige iyo intani waxa ay ka warramayaan aad buu uga ballaadhan waxaan markaa caawa ka warrami doonaa haybkaasi uu nebigu ka warramay wax ka mid ah a waxaynu soo bandhigi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay cadowgii ay hayeen qaar ka mid ah iyo wax ay ku geeriyoon doonaan geeridu waa waxyaaba ugu qariibsan ean bini aadamku saadaasheeda aqoonin qolo wuxuu tilmaamay hebel ciddaasaa dilaysa hebel halkaasuu ku dhimanaya hebel isagoo waxaasuu dhimanaya dadka uu sidaa u tilmaamay cadowgiisa qaar baa ka mid ahaa qaar baa reerkiisa iyo xaafaddiisa iyo gurigiisa ka mid ahaa qaar baa saxaabada kale ka mid ahaa oo intaba uu ka warramay siday u geeriyoon doonaan geeridana ilaahay mooyaane cid ogi subxaana wa tacaala ma jirto walidaalika waxay tahay waxyaabaha loo istidlaalo nubnim nebinimadiisa qaybtaas qayb ka midaan caawa soo bandhigi doonaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut naf inaynaan ogeen meelay naftu kaga bixi doonto laakiin bal kuwuu nebigu tiltilmaamay qaar ka mida aan sheego waxaan jeclay habeen walba aaya min kitaab illahi inaynuu horraysiino culammadu aayaadka ay u deliishadaan ama suwarka ay u deliishadaan nebinimada nebi maxamed waxaa ka mid ah calayhi salaatu wasalaam suuraddan yare a wada taqaanin ee tabbat la yidhaahdo suuratu lmasad tabat yada abi lahabin wa tab abi cali aljubaayi cabdiljabaar alqaadi fi tahbiiti dalaa'il nubowa kitaabkiisa masaladaas sibal ballaadhan buu sharxayaa ibnu kaiirna wax ka miduu tilmaamaya ilaahi subxaana wa tacaala nebi maxamed waxaa loo soo waxyooday gaaladay la joogtay mid ka oo ka mida nebi maxamed dadkii ugu dhowaa oo haddii caqli bini aadam lagu xisaabtamayo loo odhan kari lahaa malaa dee kuwan u dhadhow unbaa u hor dhegaysan kari lahaa ama xaqiiqadiisa og oo ilaahay tilmaamay in isagu gaalnimo ku dhiman doono naartana u geli doono gari miller nin muslim oo la yidhaahdo catholic ahaan jiray canadiana ayaa wuxuu yidhi masalada tan waxaan ku tilmaami karaa inay tahay beedkiisii oo dhan buu sallad ku wada riday buu yidhi oo mar qura hadday afka abilahab ka soo bixi lahayd buu yidhi xataa dheeldheelna ha u yidhaahdee laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah hadduu mar qura odhan lahaa kitaabka qur-aan been buu noqon lahaa buu leeyahy abi lahab dheeldheel kuma dhicin inuu yidhaahdo oo dhab uma odhanin oo munaafiq ma noqonin oo afka kagama dhawaaqin oo qalbigiisa may gelin isaga iyo haweenaydiisiiba ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu ku yidhi tabbat yadaa abi lahabin watab ma aqnaa canhu maaluhu wamaa kasab sayaslaa naaran daata lahab abi lahab iyo haweenaydiisii xamaalat alxataba naar bay gelayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala naar bay gelayaan macnaheedu wax weeyaan ma islaamayaan walidalik bu alimaam ibnu lkaiir wuxuu leeyahay qaala alculamaau وفي هذه الصورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان لم يقيض لهما أن يؤمنا ولا واحد منهما لا باطنا ولا ظاهرا لا مصرا ولا معلنا فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة إذن أيضا waxay tilmaamaysaa wax hayba lama odhan abu sufyaan ama kuwii nebiga la dagaalamayay dhowr iyo tobanka sannadood khaalid ibnu waliid camar ibn alcaas dhowr dhowr iyo toban sannadood bay nebi maxamed la dagaalamayeen qaarna sagaal iyo toban qaarna koob iyo labaatan maca daalika ilaahay ninkaas buu gaar u tilmaamo waxaa la yidhi abilahab iyo haweenaydiisu aabidkood midna islaami maayo gaalnimay ku dhimanayaan naartaanay gelayaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa daliilu nubuwa bay culimmadu yidhaahdaan masalada labaad aan tilmaamayna waxa weeyaan maalintii beder xadiidka saxiixu muslimka ku yaalla maalintii beder markay muslimiintu safanayeen ee uu nebigu u sharxayay meelahay ka dagaalgeli doonaan iyo goobaha ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisi buu la hadlo wuxuu yidhi intuu meel calaamadiyo ayuu yidhaahdaa haada masracu fulaan halkaa hebel baan la dhigayaa maanta halkaana hebel baa la dhigaya halkaana hebel baa la dhigaya waa gaalada soo socotay soo weerar tagtay ayuu nebigu dhulka u calaamadinaya oo uuu sheegaya saxaabadiisii hebel maanta inuu goobtan ku geeriyoon doono anas ibnu malik baa wuxuu leeyahy wayadacu yadahu cala alardi haahunaa haahunaa famaa maata axaduhum can mawdici yadi rasuuli اllahi sala اllahu alayh walih wasalam anas ibnu maalik wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisuu meelo ku calcalaamadinayay qof ma dhaafin buu leeyahay halkii uu nebi maxamed tilmaamay nin waliba halkiibuu ku geeriyooday cumar baa isna wuxuu leeyahy xadiid kaloo saxiixu muslim ku yaalla fawaladii bacatahu bilxaq ma akhta'u alxuduud alatii xadda rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam midi ma gefin buu cumar binulkhadaab leeyay meelihii uu nebigu uu jeexay uu yidhi halkaasuu hebel ku go'ayaa halkiibaa mid waliba ku go'ay sanaadiidu quraysh ayuu nebi maxamed tilmaamaya rag soo socda oo ciidan ah oo aan midna geeriyoon markaa ayuu wuxuu leeyahy halkaana hebel meydkiisaa la dhigayaa halkaana hebel baa ku go waxay culimmadu leeyihin waa daliilun min dalaa'il اnubuwa waxyaabaa caddaynaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii wuxuu u sheegay umayata bnu lkhalaf inay saxaabadu dili doonto umaya markaa makuu jooga wa safwan ibnu mumayaa bihi umayata bnu lkhalaf oo maka jooga ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii madiine joogtaa wuxuu sheegay umaye inay muslimiintu dili doonaan umaya ninkan la yidhaahdo iyo saxaabigii sacad ibnu mucaad la odhan jiray ayaa saaxiib ahaan jiray fii jaahiliyatihim marka sacad ibnu mucaad markuu maka tagana umayu kusoo degi jiray umayata bnu lkhalaf marka uu yimaado madiinana sacad buu kusoo degi jiray marka labadii nin midna waa islaamay midna wali waa gaal sacad ayaa markaa wuxuu u soo baxay inuu soo cimro tago markuu soo cimro tagay ee uu yimi magaaladii maka ahayd ayaa waxa uu sheegay abijahal baa arkay abijahal wuxuu ka cadhooday sacd ibnu macaad wuu soo cimro tegay cimru u yimi saaxiibkii buu ku soo degay saaxiibkiina wuu soo kaxeeyey wuxuu rabaa inuu cimradiisii guto abijahal wuxuu ka cadhooday muslimkan meesha marmaraya abijahal baa war xun sheegay oo uu hanjabayo saxaabiga kan sacd ibnu macaadna waa iska dhiciyey waa u jawaabay umaya markaa sacad la hadlo wuxuu yidhi ma warkaasaa waxaad ku leedahay odaygii reer maka ugu weynaa abalxakam baad waxaa kula hadlaysaa buu leeyahy sacad oo cadhaysan oo labadii gaal ay isu raaceen ayaa umaya wuxuu ku yidhi yaa umaya fawallaahi laqad samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam yaquul inahum qaatiluuk <laughs> adigu maxaabaad igala hadli ilaahay rasuulkiisii baan maqloo sheegay inaanu adiga ku dili doonne adiga in lagu dili doono nebi maxamed baaban ka hayaa maxaad ka warramay buu yidhi umaya markaa wuu naxay ilan sacdo maka jooga waayo abujahli safdhaafee ayaa markuu umaya yidhi odayga sidaa ha ula hadlin ayuu umayo u sheegay inay muslimiintu dili doonaan umaya wuxuu yidhi bimaka ma makaa laygu dilaya anuu maka jooga ma ikhtiyaaliya wuxuunbaa lagus maka gudaheedaan ku dhimanaya qaala sacdun laa adri ma ogi buu yidhi meesha lagugu dilayo laakiin nebi moxamed wuxuu ii sheegay calayhi salaatu wasalaam in lagu dilayo mar hadduu nebigu sheegayna waa lagu dilayaa weeyaan umayaa naxay dabeetana haweenaydiisii xaaskiisii buu tegay wuxuu yidhi yaa umu safwaan alam tara maa qaala lii sacdu safwaan hooyadiiye miyaad ogeyn buu leeyay maanta ninkii sacadhaa wuxuu igu yidhi oo muxuu ku yidhi bay tidhi qaala zacma ana muxamadan akhbarahum anahum qaatilii wuxuu sheegtay buu yidhi wuxuu yidhi nebi maxamed baa u warramay inay idili doonaan waxaan ku idhi ma makaa laygu dilayaa wuxuu igu yidhi may qisadii buu sheegay u fiirso gaaladu siday u rumaysnaayeen nebi maxamed warkiisu inuu dhabyay umayata bnulkhalaf baa markaa wuxuu yidhi wallaahi la ukhriju min maka muu odhanin makaa lagugu dilayaa soo maaha ilaahay baan ku dhaartay anigu weligay maka kama baxayo xaggoodaba ninkii qabta ha dilaan ayuu umaya leeyahy anigu waxaan iska joogayaa makaan fadhinaya maalintii beder markay gaadhay ee warkii soo dhacay ee abijahl soo kacay ee ciidamada ururinayey oo abijahal leeyaha dirkuu ciirakum war uh, xoolihii baa laynaga dhacay hala gaadho hala gaadho ayuu umaya dib isu nabo wuxuu yidhi bela baxda waa diiday inuu soo baxo abijahal baa waxaa la yidhi odayadii waaweyneed ee qurayshada raggii ugu xoolaha badnaa rag ka mid ah ayaan baxaynin abujahal baa u yimi wuxuu ku yidhi ya safwaan inaka mataa maa yaraaka annaasu qad takhalaft an wa anta sayidu ahli اlwaadi takhallafu macak ma maantaad adugu hadhi buu yidhi aba sufyaanow hadday reer qureysheed ku arkaan inaad adugu dagaalba u baxayn oo aada fadhido dee cidi raaci maysa buu yidhi cidi dagaal tegi mayso beder waxaan la tagaa ma jiraan haddaad maanta adigu fadhido ee dadka ha niyadjebinine soo baxo soo raac buu abijahal leeyay isna warkiibaa meel ugu guntanaa waa lagu dilayaa warbixi maayo buu yidhi abijahal baa waa ibliis buu haye xag iyo xaggaba ka maray abujahal waa fircawn hadihi lumma ayuu nebi maxamed ku tilmaamaya calayh isalaatu wasalaam abijahal baa xagg iyo xaggaba ka maray markii dambe wuxuu yidhi ama idaa galabtanii fawallahi la ashtariyanna ajwada baciirin bimaka mar haddaad iga xoog badatay oo inaan baxo ay qasab noqotay awrka u dheereeyo reer maki haddaba iga iibiya waxaan rabaa buu leeyay mar hadday bixis noqotay oo ay tahay inaan raggu dagaal tegayn in anugu raaca mooyaane waa ku raacayaa laakiin ilaah baan ku dhaartay waxaan gadan buu yidhi awrka ugu orod badiya reer maka ayaan qaadanaya haweenaydii uu qabuu tago wuxuu idhi umu safwaanay jahizini naabali diyaari waa baxayaaye waxay ku tidhi ya safwaan waqad nasiita maa qaala lak akuuka lyaribi war reer yarib yarib waa madiine magaceedii hore war reer yarib warkuu kuu sheegay miyaad ilowday bay tidhi islaantiina waa xasuusinaysaa waxaad arkaysaa inay u cadday nebi maxamed warkiisu inuu xaqiiqo yahay oday iyo islaamba laakiin ciddii meel daran loo wado shaydaan baa wax u waxay tidhi warkii miyaad ilowday wuxuu idhi laa maa uriidu an ajuuz macahum ilaa qariiba dadkuun baan dareerinayaaye naa hore u raaci maayo buu ihi magaaladu maan kala sbaxayaa xaggaa shishe u kici maayo ee waxaan magaaladu maan ka saarayaaye in badan socon maayo buu yidhi ee diyaare sidaasuu ku soo baxay umaya wuu soo baxay meel la dega muu imanin ilaa iyo awrkiisu aada xadhigga ugu giijistaa xadiiku bukhaariu ku yaalla waa xadiis saxiixi ah waxaa cajiibka ee aad arkaysaana waxa weeyaan siday warka nebi maxamed u rumaysnaayeen iyo siday haddana u baalmariyeen ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku leeyahy fainahum laa yukadibuunak walaakina alظaalimiina biaayaati اllahi yajxaduun baa ilaahay yidhi kuma beeninayaan adiga way ogyihiin waxaad sheegaysaa inuu run yahay laakiin ilaahay aayaadkiisay dafirayaan baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala gaalnimada waa u badrheerhayaan sidii buu ku socday beder ile waa nin hadiisii waddo nebi maxamed ka warramaye siduu lahaa kolba halkan gaadhsiinaya ayuu beder ku yimi beder buu dagaalkii galay dagaalkii markuu dhacaa weerar lagu soo qaado weerarka markii lagu soo qaadayna isagu qoladii isi dhiibtay buu ku biiray ila ninkani wuxuu isleey waa lagu dilaya qoladii la qabqabtay buu ka mid ahaa waxaa qabtay nimay hore isu yaqaaneen cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa qabtay isagiiyo inanu dhalay oo cabdiraxmaan wado ayaa bilaal soo baxay ninkani waa ninkii bilaal cadibi jiray ee dhagaxa ku saari jiray meesha tani axad axadka u guri jiray waa ninkuu bilaal addoonka u ahaan jiray bilaal oo dagaalka ku jiraa wuxuu arkay umayo oo maxbuusoo la sii wado fawallaahi laa najawtu in najaa buu ku dhaartay ilaah baan ku dhaartee maanta anigiiyo isagu inaanu midkaaya unbaa badbaadaya ma wada noolaanayno bilaal oo laab soo cararay dabeetana cabdiraxmaan baa isku weegaaro wuxuu yidhi ma maxbuuskaygaa la dilaya anigaa wataa cabdiraxmaan binu cawf baa is yidhi badbaadi bilaal ansaar buu u qayshaday isagoo leh war waa gaalkii gaalada u weynaa waa lagu soo yaacay markaa cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi weer balaqaba war istuur istuura dusha kaa fuule waa riday dushuu ka fuulo wuxuu is ba adigu seefta isaga dhigo la dilin rag dhaarsan baa meesha marayay maca cabdiraxmaan oo dusha ka saaran bay hoosta ka geliyeen seefaha oo kow baa lagaga siiyey cabdiraxmaanna addin baa laga dhaawacay umayata bnulkhalaf halkii loo waagaaraa naftu kaga baxday nebi maxamed baana u sheegay calayhi salaatu wasalaam in doono amhila kale aan tilmaamo dalaa'il nubowa waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah saxaabada qaar raggii la joogaya ayuu wuxuu tilmaamay dadkii markaa safka muslimiinta soo raacay qaar buu wuxuu sheegay suu'il khaatima inay ku dhimanayaan ninbuu wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haada min ahli nnaar iyadoo la dagaalamayo buu wuxuu yidhi kan isagu ahlu ka mid yihi saxaabadii waa yaabeen dee ninkan muuqaalkiisa sare ninkaa muslimkaa bay u arkaan dagaalkana xagga muslimiintuu kaga jiraa gaalana waa lala dirirayaa nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kani ahlu naarku ka mid yihi dagaalkii markii uu adkaaday abu hurayra xadiidka warinaye ayuu wuxuu leeyahy ninkani wuu dhaawacmay kadibna wuu dhintay isagaana isdilay akhiiran isaga ayaa isdilay oo habeenkii markay ahayd uu dhaawacmay habeennimadii markii ay gaadhay ayuu dhaawici u adkaysan kari waayey dabeetana seeftiisii buu isgeliyey wuu dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam loo soo sheego waxaa la yidhi ninkii aad tidhi waa ahlu naar isagaa isdilay allahu akbar buu nebigu yidhi ashhadu annii cabdullaahi warasuulu ilaahay baa weyn waxaanan markhaati kac ahay ayuu nebi moxamed leeyahy inaan anigu ahay ilaahay addoonkiisi iyo rasuulkiisiiba bilaal buu u yeedhay dabeetana waxaa la yidhi dadka ugu dhawaaq oo waxaad ku tidhaahdaa innahu laa yadkhilu اljanna ilaa nafsun muslima wa ina allaha la yu'ayidu hada diin biاlrajuli اlfaajir jannada geli maayo qof muslimna mooyaane qof kale ilaahayna diintiisa mararbu ku taageeraa mid faajiroo diinlaawo ah ilaahay subxaana wa tacaala mararbu ku taageeraa riwaayaddaas waa tii bukhaari jira xadiid sheekhaynku ay wariyeen oo sahl ibnu sacd saacidi oo qisadan qiso u taa hore abu hurayra wariyey kan sahl ibnu sacdi saacidi wuxuu leeyay nin la yidhaahdo qasmaan ayaa la sheegay markaasaa waxaa la yidhi khasmaan maanta laa yadacu lahum shaadatan walaa faada wax dhaqaaqa ma sii daynin ninkaasi dagaalka maanta ebel baa iska lahaa baa la yidhi oo ninkan khasmaan la yidhahaa si hayru caadiyu maanta u dagaalamay ma ajza'a mina alyawma axadu kamaa ajza'a fulanun baa la yidhi maanta rag nooga dhiciya u dagaalamay cid u dagaalantay ma jirto markaasuu nebigu wuxuu yidhi amaa inahu min ahli الnaar kanaa wadaane leedin maanta waxbuu naga dhiciyey iyo siduu u dagaalamay cid kale u dagaalamtay ma jirto ahlu naarku ka mid yahay buu nebigu yidhi maalintan ninkani waxba ma qabo waa maalintii hore dagaalku socday dabeetana habeenkii waxaa la leeyahy maanta sidii hebel u dagaalamay cid u dagaalantay ma jirto nebi maxamedna wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaasaa sheegaysaan ahlu naarku ka mid yahay nin saxaabadii ka mida ah wuxuu yidhi war waxbaa se ahe waagaasi hadduu beryo dagaalka la galo anugu ninkan unbaaban dabagelayaa shaqo kala qaban maayo buu yidhi bal ninkani wuxuu ku dambaynayaan soo ogaanaya nin baa isagu ninkan dabagalay hadduu istaago wuu isla taagaa hadduu dhaqaaqo wuu ka daba dhaqaaqa meeshuu dagaalka galu kaa daga isagu kanuunbuu rabaa bal siduu natiijadiisu noqoto inuu ogaado aakhirkii dagaalkiibuu ku dhaawacmay dabeetana geeridu dedejisto markuu adkaysan kari waayey buu isagu seeftiisii isgeliyey intuu seefta dhulka u dhigtay ayuu dusha kaga fadhiistay dusha iska geliyey dabeetana naftaa ka baxday halkiibuu ku dhintay ninkiibaa soo noqday markaa ninkan daba socday ilaalinayey markuu hubiyey inuu isagu isdilay ayuu nebiga u yimi dabeetana wuxuu yidhi ashhadu annaka rasuulu اllah ilaahay rasuulkiisiiyo waxaan qirayaa inaad ilaahay rasuulkiisii tahay nebigu wuxuu yidhi wamaa daak maxaa dhacay maxaa cusboonaaday ila walba ilaahay rasuulkiisi waanaha waad ogeyde maxaa cusub buu nebigu weydiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh dabeetana wuxuu uga warramay arrintii wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkii aad nagu tidhi waa ahlu naar baan anigu go'aansaday inaan daba galo ninkii sidaan u daba socday xaalkiisu saas buu ku gebagaboobay dabeetana wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka badhbaa camalka ahlu jannada sameeya sida dadka u muuqata oo ahlu naarka ka tirsan waayo khaatimada ka xumaata dadka badhna camalka ahlu naarkay sameeyaan sida dadka u muuqata oo aakhirka ayay maxay ahlu janno noqdaan culammada waxay ku tilmaamayaan ninka ninka daba socday alaktam ibnu abiljawn nin la odhan jiray saxaabigaasoo ahaa bay idhaahdeen xadiidkani markaa wuxuu tilmaamayaa isaguna qof muuqaalkiisu aanu muujinaynin inuu nin xun yahay ee muujinaya mujaahid dagaalyahana oo dagaalamaya oo muslimiinta u hiilinaya ku dhex jira ayuu nebi maxamed wuxuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam kani inuu toobadda seegi doono waanu seegay siduu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo safar laga soo noqday ayaa dabayli kacday dabeetana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dabayl aada oo saxaaraha inta ka kacday aasiba gaadhay dadkii dabeetana wuxuu yihi buciat hadihi ruuxu limowti munaafiq dabayshana arkaysaan ilaahay baa soo diro munaafiqiintii xabad ka mida bay la tegaysaa markaanu magaalada soo gallayba waxay leeyihiin saxaabadu isna saxiixu muslimku ku yaalla faidaa munaafiqun cadiimu min almunaafiqiina qad maat magaaladaanu soo gallay iyadoo munaafiqiinta kuwii ugu waaweynaa mid ka midii u geeriyooday buu nebigu ayuu saxaabiga kani sheegaya akhbaartani waa akhbaar mutawaatira laakiin ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya caalimu اlgaybi falaa yudhiru calى gaybihi axada إla man irtadaa min rasuul fainahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liyaclama an qad ablaguu risaalaati rabbihim waaxaaطa bima ladayhim waaxsaa kula shayin cadada akhbaarta tan waa nuطf waa tusaalayaal umaan rabaa inaan ka warramo xaadiis badan ma soo aroortay bal aan xagga kalena ka warramo saxaabadiisii wuxuu nebigu ka sheegay iyo guryihiisii iyo xaasaskiisii iyo carruurta awowga u ahaa iyo bal wuxuu kaga warramay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam jabalu xiraa abuurahan maka mid ka mid ah ayuu fuula dabeetana buurtii baa yaro gilgilatay dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam isaga iyo abibakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo talxa iyo zubayr intaasaa saaran buurta nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam famaa calayka ilaa nabiyun aw sidiiqun aw shahiidun xadiidku saxiixu muslimku ku yaalla buur yahay xasil buu nebigu yidhi deg korkaaga ma saara iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane cid kale maaha dadkan ku saaraniye buur yahay aa deg buu leeyahay xadiid labaad jira isna jabalu uxud intuu fuulay ay gilgilamtoo dhaqdhaqaaqday ou nebigu yidhi ihda fma calayka ilaa nabiyun wa sidiiqun wa shahiidayn dushaada ma saaran nebi iyo sidiiq iyo laba shahiid mooyaane cid kale kuma saaree deg buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam labadan xadiid waxa ay sheegayaan mar waxa uu ahaa abi bakar iyo cuhmaan iyo cumar iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa buurta uxud marka kalena se intooda tan iyo caliy iyo طalxa iyo zubayr intaas bay ahaayeen intanuu nebigu ka warramay calayhi الsalaatu wasalaam ee uu ku tilmaamay inaanu saarayn nebi iyo sidiiq iyo shahiid mooyaane waa sidaa uu nebigu u sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxaynu naqaanaa nebigu moxamed bu calayhi salaatu wasalaam sidiiquna abibakar buu ahaa inta kalena shuhaday ahaayeen labadooda cidima dilin ilaahay ba subxaana wa tacaala geeri gurigooda ugu keeno gurigooday ku dhinteen nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo abibakar cidima dilin ama inta soo hadhay cumar nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale oo sanadkiisa culamada qaar ka hadlaan qaarna daciifiyaan qaarna xoojiyaan albani wuu soo tasxiixinaya culamo kalena way daciifinaysaa waxaa arkayay cumar oo xidhan maro cusub ajadiidun hawbuka am buu nebigu yidhi miyuu maradaadu ma cusayb baa maradaanaad xidhantahy maanta mise waa mid la maydhay qaala laa bal hasiil riwaayaadka qaarkoodna raawigu wuxuu leeyahay wixii uu ku jawaabay ma garanayo dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi bay leeyihin ilbas jadiidan wacish xamiidan wamut shahiidan waxaynu naqaanaa cumar isagoo dowladdii markaa ugu ballaadhnayd ee islaamigaa xukuma oo shaam oo dhan iyo masarba ka qabsaday nimankii dowla bizantiya romanski oo dhankan barigana iyada dowladdii kisre dhammaanteed ku kala tegey ghazawaadkii waaweynaaye qaadisiye iyo naahwandi iyo wax la midii markay dhaceen iyaga dhammaantood dowladdii kisra waa laga takhallusay dowladda intaa leg isagoo maamulaya cumar ayuu wuxuu faray majuustan iyo dadkan sabayaagee lasoo qabsaday inaan madiine la keenin dabeetana saxaabada barh baa ka codsaday inuu cid cid ugu ogolaado kan iyo ogolow kan iyo ogolow ragga qaar buu u ogolaaday raggu wuxuu ogolaaday waxaa ka mid ahaa mugiirata bnu shucba mugiira wuxuu keensaday nin la yidhaha abululu ah abulula almajuusiy abulula nin farsamo yaqaana oo baaladan wax lagu ridqo sameeya buu ahaa waxaan uu shaqaynayay markaasoo ninkanba addoon uu ahaa mugiirata bnu shucb mugiira bnu shucb maalintii wuu fasixi jiray wuu soo shaqayn jiray afar dirham meelahaasi buu keeni jiray saasuu ugu shaqayn jiray akhiiran wuxuu go'aansaday inuu cumarka takhalluso sababtu waxay doontaba ha noqotee midi laba aflabuu tashay ayuu samaystay dabeetana salaad subax buu soo galay cumar markuu allahu akbar yidhee salaada galay ayuu halkaa garabka ka taagay haddana uu ka fujiyey keliduu ka geliyey uu isu wareejiyey saxaabadii ka dambaysaa ku soo dhaqaaqday saddex iyo toban nin buu dhulka dhigay uu middadaa la dhex wixii masaajidka ku jirayba saddex iyo tobankii toddobaa geeriyooday laakiin inta badan culamaai taarikh marka la warramayo baa la sheegaa un dee amiirulmu'miniin baa geeriyoodo dadka kale lama soo hadal qaado laakiin saddex toban nin buu dhulka dhigay oo toddoba ka midi dhaawacaasi u dhimatay oo uu ka mid yahay cumar ibnu alkhadaab dee nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamaya qofka dulman loo dilo inuu min ashuhadaa ka tirsan yihi waa dadkii aakhiro axkaami shahaada qaadanayay shahiidka axkaamtiisa laakiin adduunka oo la maydhaya dee la kanfaye lagu tukanayey waa sanadkii saddex-iyo labaatanaad ee hijiriyada ay dhacday ama cuhmaan cuhmaanna waxaynu naqaanaa isna la dilay isaga oo gurigiisa fadhiya oo kitaab qur akhrisanaya qoladii dawladda islaamka ku kacday ee ka timi masar ee meesha yimi ee dabeetana intuu la heshiiyey haddana dib u noqday ee waraaq aan sax ahayn qola haddana hoosta ka dirtay waraaqdii been abuurka ahayd qabtay ee dabeetana dib u soo noqday iyagoo cadhaysan akhiiran waa la wada hadlay wada hadalkii oo layskaba dhadhow ayaa midi xagga dambe koox yar iskaxaysato xagga dambe gurigiisa uga soo dhaceen wuxuu amray cuhmaan saxaabadii inaan cidina difaacin waxaa la yidhaha toddoba boqol waa gaadhayaen saxaabadda meelaha joogtay oo hadday u gacan qaadaan wax badan dhicin lahaa laakiin cumar wuxuu amray cid u da cumaan wuxuu amray cid u dagaalantaa inaana jirin qof muslima oo aniga sababtayda u dhimanaya ma jira buu yidhi gurigiisa intay xagga dambe uga soo dhaceen ay isagoo qur-aan akhrinaya u yimaadeen isagana waa dileen oo waana horuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo xadiidka صaxiixa ku yaala maalin buu nebigu baxay dabeetana abu muusa alashcari baa wuxuu hi soo weysaystay waxaan idhi maanta waa inaan sinaba uga hadhin masaajidkii buu yimi waar nebigiima calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhi wuu baxay xagu u kacay beertaas baa la yidhi biru aris beer bay ahayd ariistu quba ku taalla beertaa ceelkeedu u kacay la yidhi wuu ka daba yimi waxaan bu yidhi nebigiiyo xaajadiisi iyo wixiisii soo dhammaystay dabeetana waxaan idhi maanta nebigan bawaabu noqonaya dadkaan ka celinayaa wo dadka wixii soo galaan uun soo daynayaa halkii buu fadhiistay abibakar baa u yimi nebigu u tegey ilaahay rasuulkiisi o abibakar baa joogay ma soo daaya nebigu ceelkan yar kaabadiisu intuu fadhiisto marada kor u soo laabtay buu cagaa ku laalaadiyey ceelka isagoo halkaas ka fadhiya soo daa buu yidhi ma abibakr ba haa jannana ugu bushaaray soona daa buu nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam abu muuse alashcari abubakr wuxuu ku yihi waar nabiga ilaahay jannana waa ka ugu bushaareeyey soo daana waa la yidhi soo gal u soo galay hoostaan waxaan ka tabneeyey buu yihi walaalkiibuu ka yimi oo isagu waysada ku raagay buu ka soo horbaxay ilayow maanta kii haddaad khayr la dabacda iga daba keen buu leeyahay abu muuse alashcari walaalkiisii uu ka yimi dabeetana meeshii ba haddana la garaacay buu yidhi waa eegay waa cumar sug calaa rislik baan idhi aa nebiga kuu soo weydiiye nebigu u tegay calayhi salaatu wasalaam cumar baa jooga jannana ugu bushaarey buu yidhi soo daana waa la soo daayey abu muuse wuxuu leeyahy sidii baan weli u leeyay ilaah walaalkay maanta haddaad khayr la dabacday uu isna yimaadaa cumaan baa haddana yimi buu yidhi dabeetana sidii buu garaacay waxaan idhi ilaahay rasuulkiisa cumaan baa jooga soo daa buu yidhi jannana ugu bushaaree calaa balwaa tusiibuhu buu nebigu ku yidhi balaayo haleeli doontana u sheeg labadii hore nebigu balaayo ma sheegin laakiin isaga wakhtigiisa inuu imtixaan la kulmi doono ayuu nebigu u sheegay calayh isalaatu wasalaam uu soo daayo wuxuu yidhi nebi moxamed saasuu ku yidhi alxamdu lilaahi buu yidhi jannadii loogu bishaareeyey markii la yidhi balaayaa ku haleeli doonana wallahu lmustacaan buu yidhi ilaahay baan kaalmaystay abi bakar iyo cumar halkii ay nebigu fadhiyeen bay dhinacyada ka fadhiisteen iyona sidii ay nebigu u fadhiyo kale u fadhiisteen dabeetana cumaan baa soo galo meeshii buuxdo ka horjeedka markaas buu isagu fadhiistay eh, saciid ibn lmusayib oo raawiga xadiidka warinayaaba wuxuu leeya waxaan ku awilay xabaashoodu inay saa noqonayso saddexdoodanna meel baa lagu wada xabaalay cumaanna dee boosuma soo hadhina isaga xabaalaha muslimiinta ayaa lagu xabaalay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay in uu janno gelayo masiibana inay ku dhici doonto horena wuxuu sheegay inay shahiid noqon doonaan oo warkii yidhi uxuday kuma saara ilaa sidiiq iyo nebi iyo laba shahiid mooyaane waxaanay ahaayeen maxay cumar iyo iyo cumaan bay ahaayeen nebigu calayhi salaatu wasalaam cidduu sheegay waxaa ka mid ahaa abu sibtayn caliy bn abi aalib cali ayaa maalin xanuunsaday dabeetana abusanaani du'ali ayaa u yimi soo booday cali oo buka dabeetana wuxuu uhi laqad takhawafnaa calayka yaa amiira almu'miniina fii shakwaaka haadih amiir almu'miniinkiiyow xanuunkaaga kan waanu kuu baqanay buu leeyahy kan waxaan u malaynayaa inaad kaad ka kacaysa aanu ahayn buu leeyahy cali baa u jawaabo wuxuu ku yidhi lakinii wallaahi maa takhawaftu calaa nafsi anigu kan isagama baqaya buu yidhi oo waayo liannii samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam saadiq اlmasduuq oo yaquul waxaan maqlay nebi maxamed oo leh inaka satudrabu darbatan haahunaa wa darbatan haahunaa labadiisa dhafoor intuu cali tilmaamay ayuu wuxu uhi waxaan maqlay nebi maxamed oo leh halkaasaa lagaaga dhufan doonaa darbad markaasaa kaa kale lagaaga dhufan doonaa markaasaa dhiiggu kaa dareeri doonaa dhiigga kaa dareeray ayaa gadhka ku casayn doona wayakuunu saaxibuhaa ashqa kaa kugu dhufta nabaradaasina ummaddan waa ka u shaqisan kamaa kaana caaqiru naaqati ashqa hamuud xadiidkan sheekh alalbani saxiixadiisa kun iyo sideed iyo siddeetan buu kusoo aroorinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay caliy bna abi aalib in isna la dili doono oo weliba labada dhafoor lagu dhufan doono oo dhiiggu garhka ka di'i doono oo sidaa u dhiman doono marka caliyo bukaa wuxuu leeyahay war nin bukaan ku dhimanaya maihiyo nebi maxamed baa ka warramay anigu intaan meel jiibsado bukaan u dhiman maayo ee nebi maxamed baa wuxuu ii sheegay in labada dhafoorba layga gelin doono birtoo aan xasaa ku dhiman doono cali waxaynu naqaanaa niman khawaariji la odhan jiray inay yidhaahdeen dhibta ina haysataaba waa madaxda muslimiinta aan nimankaa layno dabeetana waxay u tashadeen mucaawiye iyo cali iyo kooxaasoo dhan inay ka takhallusaan xaramkaa la ysku dhaarsaday xajkaa la yimi halkaasaa la iska dhaarsaday diintu hadday maqluubka kuu gasho waa khatar maqluubkay qoladan u gashay dabeetana in cali lagu janno tago ayay isu muujisay sidaasuu ku safray uu ku tegey magaaladii waa cali joogay cali oo salaad subax u soo baxay intaanu soo gaadhin ayuu xagga iyo xaggaba kaga dhuftay calina saas buu isna lagu dilay waxaynu kaloo naqaanaa nimanka uu nabigu sheegay alayhi الsalaatu wasalaam waxaa ka mida ah zubayr iyo طalxa zubayr iyo طalxana dagaalkii markay galeen kadib calay wada hadleen qaarkoodna axaadiis buu xasuusiyey uu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam u sheegay ma xasuusataa buu yidhi maalintuu nebigu yidhi dagaal baydin iskaga hor iman doontaa zubayrow adigoo adigu weliba gar daran adoo adigu gar daran ayaa ninkanaa qaraabada tiina caliy bn abi aalib dagaal iskaga hor iman doonaa labadaba casharat lmubashiriin saddexduba dabeetana dagaalkiibuu iskaga baxay zubayr meel dhexe oo busra agteeda ah ayaa lagu dilay dalxana isna meel dhexaa lagu dilay leeb la soo garay baa haleelay labadooda midkii dilaa cali u yimi isagoo u bushaaraynaya oo le hebel baa soo dilay war alunaar baa ta dhaaf buu ku yidhi intuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waa la laayay siduu nebigu u sheegay baanay u dhacday idan waa daliil min dalaa'il nubuwa waa adilo ka mid ah qofkaa inuu nebigu sheego qaabku u dhiman doono waxaa ka mid ah dadku ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisii waxa u soo gashay inantiisii faatima isagoo xanuunsanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi marxaban bibnatii soo dhowow inantaydiiye um lmuuminiin caaisha waxay leedahay dhanka midig ama bidix buu iska fadhiisiiyey dabeetana war buu u sheegay bay nebigu calayhi salaatu wasalaam inantiisii uu u sheegay markaasay ooyde markaasuu haddana war kale u sheegay markaasay qosashay waa jalse qura ayuu nebigu wax sheegay inantii uu dhalay way ooyday markaasu haddana mar labaad war u sheegay markaasay qosashay caaisha markaa waxay tidhi weligay oohin iyo qosol iskaga dhow labadan maan arag bay tidhi caaishii ma maqlayso waxaan loo sheegay laakiin waxay ka yaaban inantan marna ooyeysa marna qoslaysa hin iyo qosol labadan iskaga dhow eh, maan arag bay tidhi ee muxuu nebigu kuu sheegay bay weydiisay faatima waxay tidhi sirta nebi maxamed faafin maayo sheegi maayo markii uu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam kadib ayaa la weydiiyey caaisho eh, faatimo la yidhi na maalintiiba muxuu kuu qariyey waxay tidhi wuxuu ii sheegay sanadkan in jibriil u yimi oo qur-aanka awal jibriil markuu u yimaado hal marabaa qur-aanka wada subcin jireen sanadkan laakiin laba goor inuu jibriil qur-aanka isu soo bandhigeen buu u sheegay waxaanu nebigu igu yidhi bay tidhi uma arko ilaa iyayna ajashayda ay timi mooyaane inaan geeriyoonayo reerka qaraabadana markaan anigu dhintana dadkana adaa u horrayn doono dhiman doono iga daba iman doona buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam anna sanadkan dhaafi maayo reerkeennana cidday igu xigi doontaa waa adiga buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasay ooyday markii uu nebigu geeridiisa sheegay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amaa tardiina an takunii sayidatu nisaa'i ahli اljanna wa nisaa'i lmuuminiin miyaad raalli ku ahayn haweenka jannada in sayido lagaaga dhiga adigu markaasay haddana qosashay markii la yidhi jannadaad gelaysaa maxaad geerida uga ooyeysaa ayay haddana qosashay riwaayo kale oo iyana mutafaqun calayhi waxay tilmaamaysaa faahbarina annahu yuqbadu fii wajcihi aladii tuwafiya fiih wuxuu ii sheegay bay leedahay xanuunka uu hadda u jiifay inuu u dhiman doono nebigu calayh isalaatu wasalaam fabakaytu markaasaan ooye uma saaranii faahbaranii anii awalu ahlu beyti ahlu beytkiisa cidda ugu horaysa raacaysa ee isaga u ka daba geeriyoon doonta uu ii sheegay markaasaan qoslay bay leedahay xadiidkan waxay culammadu leeyihiin saddex mas'alo oo min masaa'il alghayba baa ku jira kow nebigu wuxuu sheegay geeridiisi inay dhowdahay o aanu xanuunkan ka kacaynin wuxuu kaloo uu sheegay faatima inay isaga ka geeri dambayn doonto anaa hor dhimanaya buu leeya adaa iga dambaynaya laakiin reerkeenna ada adna usoo hor dhiman doonta buu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam lix bilood bay nebi maxamed ka dambaysay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo u sheegay ahlu janna inay ka mid tahy bal inay sayidatu nisaa'i ahlaljanna tahy waxay culammadu yidhaahdaan waa saddex masalo oo saddexdu ay tilmaamayaan dalaa'ilu nubuwati sala allahu alayh waalih wasalam waxyaabaa uu nebigu sheegay xaafaddiisa uu ka sheegay waxaa ka mid ah. mid ka mid a ah, maymuuna wuxuu ku yidhi adigu maka ku dhiman maysid waa qaar wuxuu sheegayaa waktigay dhiman doonaan goortay dhiman doonaan qaar wuxuu sheegayaa meeshaay ku dhiman doonaan qaar wuxuu sheegayaa sida ay u dhiman doonaanee loo dili doono maymuuno wuxuu ku yidhi adigu maka ku dhiman maysid dabeetana nebigu markuu geeriyooday kadib bay maymuune xanuunsatay makay ku xanuunsatay markaasaa xanuunku ku adkaaday waana makay jiiftaa xanuunkiina wuu adagyihi dabeetana dadkiiba u yeedha waxay ku tihi waryaadhahe war nebi maxamed wuxuu ii sheegay alayhi salaatu wasalaam inaan maka naftu igaga baxaynin ee xanuunkani aad buu i hayaaye ilaahay fudaydiyo meesha iga saara bay leedahay halka naf igaga bixi mayso nebi maxamed baa sheegay maka kuma geeriyoonayo dabeetana waa la qaado sarif markay marinayeen bay dhigeen sarif waa meeshii lagu aroostay iyada markuu nebi maxamed guursanaya calayhi salaatu wasalaam geedkii lagu aroosay naftu kaga baxday baa la yidhi sarif iminka makay ka tirsantay dee magaaladan ballaahatay hadda way sii ballaahatay laakiin markaa maka kama tirsanayne meel khaariji maka ayay ahayd markii halkaa la geeyey ayay ku dhimatay halkii baana lagu aasay oo ilaa hadda xabaasheedu too la yaqaana dad yagu nebigu tilmaamay waxaa ka mid ah sibtahu lxusein alxusein ibn alcaliy nebigu calayhi salaatu wasalaam haweenkiisii mid ka miduu wuxuu ku yidhi laqad dakhala calaya albeyta malakun lam yadkhul calaya qablaha maanta guriga waxaa ii soo galay malag aan horey iigu soo gelin oo faqaala liya wuxuu igu yidhi buu nebigu leeyahy malagga kani nebi maxamed baa malag u timi malag baa yimi malaggaa war u sheegay warkuu u sheegay waa maxay ina bnaka haadaa xusaynun maqtuul buu malagu ku yidhi inankanaad awowga u tahaye xuseen waa la dili ayaa nebi maxamed loo sheegay waa xuseenoo yar oo carruura ayaa malag ilaahay uu soo diray nebi maxamed oo waxaa la yidhi wiilkaaga kan waa la dili doonaa malagii baa wuxuu ku leeyay wain shi'ta urituka min turbati اlardi alatii yuqtal haddaad rabtana meesha lagu dilayo ayaan ku tusi dabeetana wuxuu soo saaray buu yidhi ciid boodh cas meel leh faahraja turbatan xamraa xadiidka imaamu axmed iyo xaakim baa wariyey sheekh alalbaanina waa saxiix buu leeyahy meeshan boodhka casle waa karbala nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa loo waxyoodoo loo sheegay wiilkan yare awowgow iyo inantiisu dhashay in la dili doono oo lagu dili doono weliba dhul ciid casle karbala oo ciraaq qoor baa la dilay lixdan sano markay hijradu maraysay yacnii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo konton ku dhowaad sannadood sii mootan ayaa la dilay wiilka kan yaa u sheegay in la dili doono innahu lacaliimu alkhabiir waxyaabaha ka cajabta badan le waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisiiba wuxuu ku odhan jiray haween la yidhaahdo ummu waraqa gabadh la yidhaahdo bintu cabdallah ibnu alxaaris ayuu nebigu soo booqan jiray jimco kastaba islaantaa gurigeedu tegi jiro soo booqan jiray waxaanu odhan jiray inaliquu nazuuru shahiida war islaantii shahiidada ahaydaan soo booqanayna keena qof dumara ah oo shahaado loo sheegay raggu de goob dagaaliya waxbay tagaano waad qof dumara ah weeyaan nebi maxamed wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam ina keena soo booqana gabadhii shahiidada ahayd gabadha tani nabiga calayhi salaatu wasalaam baa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad ii ogolaataa inaan mujaahidiinta raaco waxaa la yidhi daad u dagaalami kari mayse maxaad rabtaa ciidanka inaan ka hadho mar kooda xanuunsada ka dhaawacma waxaasaan ka shaqayn doonaa biyahaan idin logisticskaan qaabili doonaa bay leedahay ciidankana aan raaco ciidanku dee dagaalka ma wada galee kuwan kuwa dhaawaca raashinka biyaha waxaan ka shaqeeya kuwaasaan ku biirayaabay ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi lacalla allaha yuhdii liya shahaada iyadaa tidhi lacalla allaha yuhdii liya shahaada waxaa la arkaa in ilaahay shahaado i siiyeeh shahiid inaan noqdo nebigu wuxuu ku yidhi qarri fa ina allaha caza wajalla yuhdii laka shahaada gurigaaga fadhi buu yidhi halkaasaa ilaahay shahaadada adiga kuugu keenayahay mawaraqa nebi moxamed wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam gurigaaga iska joog gurigaagaad shahiid ku noqonaysaa saxaabadiisana wuxuu odhan jiray inakeena soo booqanne shahiidaddii cahdigii nebiga dhan way noolayd cahdigii abibakar oo dhan way noolayd cahdigii cumar markay marayso waa wakti dambe ayaa waxay haysatay wiil iyo gabadh addooma ah waxay tidhi can duburin baan idiin xoreeyey duburku waxa weeyaan markaan anigu dhinto ayaa xor noqonaysaa haddaan anigu dhinto laydinma dhaxlayo xor baatiin labadii waxay dheeraysteen islaantiiba hore u dhiman weyday wariya islaantan idin dhaafiyaa xor noqoteena bay idhaahdeen hore waa u dhiman weyday oo muwaraqa maalintii dambe waxaa la yidhi islaantan qadiifadeed dabaan ku baktiina dahayna dhaaftee markaasaynu la xorriyadda qaadanaynaye maalintii dambey khatiifadii ay haysatay intay ku duuduubeen ayay dileen oo nafta ka qaadeen xadiidkan waxaa wariyey imaamu axmed iyo abu daawuud sheekh ilalbanina wuxuu ku tilmaamaya inuu xasaniyey yacni nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dumara ayuu wuxuu u tilmaamayaa inay shahiid noqon doonto axaadiista uu saxaabadiisa warramay iyo meelahay ku dhiman doonaan waxaa ka mid ah xadiidka abidar abidar nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa xadiidku riwaayaat buu leeyahay qaarna la daciifiyo qaarna sheekh alalbani uu saxiixinayo ama xasanku tilmaamayo raxima allahu abaa dar yamshi waxdah wayamuutu waxdah wayubcahu waxdah ilaahay abidar ha u naxariisto keli buu soconayaa keli baanu dhiman doonaa keligii baana la soo saari doonaa buu tilmaamaya xadiidkan riwaayaadkiisa qaarna waa la daciifiyaa qaarna waa la xoojiyaa markaynu soo duuduubno ibnu mascuud abidar magaalada madiine uu ka baxay rabada meel la yidhaahduu degay keligiibuu halkaa deganaa hooyadii mise xaaskiisaa meeshaa la joogay maalintii dambe uu xanuunsaday qofkii dumaree la joogtay waxay ku calaacashay inay maanta haddaad dhimato balyaa ila kaa aasi bay leedahay wuxuu ku yidhi markaan geeriyoodo nebi maxamed wuxuu ii sheegay inaan keli dhiman doono riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan wuxuu ii sheegay annagoo koox wuxuu ihi kooxdiinna nin ka a meel cilaa ku dhiman doona raggii kale oo dhanna waan ogaho magaalooyin bay ku wada dhinteen iyo meel saxaaba joogto waa aniga kuu nebi maxamed sheegay cidlada ku geeriyoonaye nebiga ay sheegeen inaan cidlo ku geeriyoon doono halkaa idhig muslimiin baa ku soo marayso kuwaasaa aasaya sidii uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam islaantii islaantiiyo warwarsan ayaa naftu ka baxda dabeetana waddadii bay leedahayba iska dhigtay ciidan soconaya oo uu ka mid yahay ibnu mascuud ayaa ku soo baxay dabeetana qofkii dumara u qayliso waxay tidhi warkaalaya nin muslima halkan jiifay ibnu mascuud baa isa soo taagay cabdillaahi ibnu mascuud baa ooyey markuu arkay waa kuma baa la yidhi waa abidar baa la yidhi maydkii halkan yaalla ibnu mascuud baa intuu ooyey buu wuxuu ihi sadaqa rasuulu اllahi salى اllahu alayh walih wasalam yarxam allahu abudarin yamshi waxdah wayamuutu waxda wayubcaثu waxda sanadkaasi waa sanad culamada badxoojiyeen albanina uu daciifiyey laakiin albanina riwaayad kale oo aan taa ahayn buu isna xoojiyey oo ku tilmaamaya inay saxiixtay soo duuduuboo xadiidka nebigu wuxuu tilmaamayaa abidar inuu cidlo ku go'i doono keligii isagoo ah aakhirana in keligii la soo saari doono sidii uu nebigu u sheegayna way u dhacday calayhi salaatu wasalaam geeriyaha uu nebigu sheegay waxaa ka ah. iyagoo saxaabadu jooga uu nebigu wuxuu ku yidhi maanta nin muslimaa dhintay najaashi geeridiisii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu naftu ka baxdaa loo sheegay oo loo waxyooday dabeetana janaasadiisiibuu kaga tukaday isagoo jooga magaalada madiina musalluhu u baxay saxaabadiiu safay wa kabara arbacan afar takbiirood ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tukaday waa calaama calamun min aclaami nubuwati wakhti dambaa warkii yimid oo la xaqiiqsaday wakhtigii uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam iyo sidii uu u sheegay inay u dhacday kullu haadihi alaxaadiid waxay sheegayaan aynu soo tilmaamnay dad badh ay yihiin cadowgii badh yihiin ahlu beytkiisii carruurta awowga u iyo inantuu dhalay qaar ay yihiin xaaskiisii maymuuna wuxuu sheegay dumarkii xaasasku qabay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ta soo horayn doontaa inay tahay ta gacan dheer dabeetana zaynab baa ugu horaysay iyadaana u sadaqo badnayd gacan dheeridu sadaqaa looga jeedaa bay culimmadu leeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu sheegay dad badan oo kala gedisan buu qaar wuxuu sheegay siday ku dhiman doonaan sida qur-aankaba abilah buu ka sheegay inuu gaalnimo ku dhiman doono qaar waxaa la sheegay cidda dili doonta sida umayata bnulkhalaf oo la yidhi muslimiintaa ku dilaysa qaar waxaa la sheegay meeshaay ku dhiman doonaan sida sanaadiidu quraysh oo nebigu wuu jeexay meelo uu yidhi hebella halkaa meydkiisa la dhigaya hebella halkaa la dhigaya hebella halkaa la dhigaya qaar wuxuu sheegay sifada wuu dhiman doono oo wuxuu yidhi adigu shahiid baad noqonaysaa adigu shahiid baad noqonaysaa adigu shahiid baad noqonaysaa qaar wuxuu sheegay inay sidooda isaga dhiman doonaan abubakr asidiiq sidiiqnimaa loo sheegay shahaada looma sheegin qaar wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam cidla inay ku geeriyoon doonaan sida abudariyo inay cidla naftu kaga bixi doonto qaar wuxuu sheegay inaydan maka ku dhimanaynin meelaha kalun inay naftu kaaga bixi doonto sida xaaskiisii maymuuna idan kullu hadihi alaxaadiid waxay tilmaamaysaa geeri ka wada warramaysa geeriduna waxyaaba la odoroso kuma jirto waxay daliil u yihiin nebi maxamed in waxyi u imanayay samada uga imanayo rabbigii uu waxyoonayey oo uu sheegayey meesha uu geeriyooday in shaa allahu tacaala wakhtigii bay gaadhay daa'ifa ukhra min alaxaadiid oo baabkan ku saabsan iyo baabab kale oo iyana ka warramaya masaa'il alghayb muxaadarada saddexaad baynu kaga warrami doonaa sala allahuma cala nabiyi muxamedi wcala alihi wasaxbi waslem walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin